قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم bal waxaa inoo socotay axaadiisii ama baabkii ugu horeeyey ee kitaabka ee ku ahaa cunwaankiisa maa jaa fii khalqi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam xadiid aada u dheerna waa inoogu dambeeyey casharkii xalayto weliba xadiidku intaa kumuu dhammaynay intan aad iyo aad buu ugaba dheer yahay laakiin sheekhu uu googooyey oo waa keeni doona isagoo sanadkan xalay kusoo marnay inoo qaybihiisii kale ama laba qaybood oo iyaguba dhaadheero xadiidkan kabaadsana ee hind ibn abi haale xadiidkiisan xasan ibnu calina warinaya taasi waa wax kitaabka haddii alaydhaa inoogu iman doonta waribana baabkiibaa inoo socda rasuulka ilaahay suuradiisii iyo shakligiisii ku tacalluqsanaa marka xagga sanadka markaan eegno sheekhan tirmidi muxamed ibn lmusanna la yidhaaho kollay saa uu tirmidi u sheekha ugu yahay ayuu a'imadan kale ee kutubta lixda ah leh shanta kale bukhaari iyo muslim iyo abi daa'uud iyo nasaa-i iyo ibnu maajahna sheekh buu u wada ahaa oo markaa sheekhyo kooban bal ka tobnaad haddaan iskaba reeba sagaala oo dhammaantood ay la wada kulmeen dhammaanna ay wax ka wada wariyeen dhammaantood u wada sheekh ahaabuu muxamed ibnu musanna alcanasi oo zemin loo yaqaanay ayaa bal waxa weeye ayuu kaba mid yahay waa ninkaa hore waa nin imaama raggaas caalimna ahaa u wada sheekhana umuhatusita raggii lahaa maxamed ibnu jacfarna horeba waan usoo marro waa ninkii gundar loo yaqaano isna ruwaadii iyo siqaadoodii iyo dee kaba mida ah jaanibka xadiidka shucban oo kale waa imaamkii macruufka ahaa ninkan simaak ibnu xarbinna aniga samaak baa ii xarakaysan e, laakiin kole dee sawaab maaha waa simaak ibnu xarbinna waa nin taabiciintii kamid ah oo koley sidiisa saduuqu ah makro cikrimi mawla bnu cabaas kaba warinaya layidhaha xadiiskiisa iyo biraab baale marka khaasatan riwaayadiisa cikrima imakana e, riwaayadii mahay saxaabigan jaabir ibnu samiruu ka warinaya wuxuu ihi jaabir ibnu samur haddaba kaana rasuul llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa dariica alfami ashkala alcayni manhuusa alcaqibi haddii mutunta qaarkood ay kelima ka dhacsan tahay oo kaana rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam dariica alfami taas baa aan aqriayaa ashkal waa de waxa weyaan qaybta labaad ama labada kelime ku xiga kuwa weeye waayo saddex shay buu ka wada waramaya saxaabiga nimanhaws alcaqabi aniga nusanaanhaya ayay daliic alfami kaba dhacsantay walow sharaxaan ay noogu jirto bal koley xadiidka muslim baa saxiixiisa inoogu sugan yahay tirmidina jaamiciisa inoogu sugan yaho jumladu iyadoo sharxanna way noo soo socotaa kelimada hore hadday dee mutuunta qaarkood ka dhacsantay koley dusha kaga qoranaysa oo kaana rasuul laahi sal lahu al wasalam rasuulka ilaahi wuxuu dariical fami afkiisu miduu waasac yahay jeedadu mid lagu tilmaamay inuu af yaryay ma ahayn waa waasicnimo ee qurux iyo sharaf laho dee taas kamaalkii ilaahay siiyeyba ashkal alcayni nusqooyinka qaarkoodna ashkal alcaynayni baa dhacday oo nafta asalka ama jaamica tirmidiya kuba sugnayd ashkal alcaynna waa ishiisa ama dee tanjisiba markaa looga jeedaya labadii indhood bay shamlinaysaa ama dee labadiisa indhoodbana intan cadaankooda waa inta cadaankaa ah. xalaytaan madowgeeda soo marno adcajalcaynayn baynu xalay soo aragnay adcajna waxaan kusoo fasirinay waa sawaadka ama wiilka oo kale ama intan madowbaa madowgoodu ziyaado lahaa laakiin ashkal alcayn marka la yidhaaho waa inta cadaankaa yar cadaan yar baa ku jiray oo cadaankaas cadaan khaalisa oo may wada cadayn ee xumro yar oo khafiifa ah ayaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kuba jirtay kolley dee marka la eego luqada carabeedna lafdigan ashkal tafsiir baa inoo soo socdeen ama shukla markay kaba cabiraan oo inta badan fardaha iyo waxyaalana ay kaba eegi jireen najaabadooda iyo farasku inuu yahay mid fiican iyo calaamaadkii najaabadooda ama dee noocaas aada u ay qiimayn jireen ay kuba eegi jireen bay shukladaa waxa ay dhahanayd waa cadaankaoo cadsaan yar oo khafiifi kuba jiro haddaba ashkal alcayn majaas alcaibi cidhibtiisuna midhiribkeedu yaray buu ahaayo xalay waxaan soo marnay masiix alqadamayn wataan idhib iyo shuquuqna may lahayn daldalaac hilib buuranoo saasana may lahayn imaka sida xadiidka inoogu sugan ee hilibkaa cidhibtiisuna hilib kooban ayuu ahaa taas wey manhuus alcaib xadiidku saxiixa muslimna wuu inoogu sugan yahay baa waa xadiidkaa saxiixa ah shucba deeta muxuu yihi qaala shucbatu shucba wuxuu yidhi qultu lisimaak ibnu xarbi baa waxaan ku idhi maa dariiculfam kelimadan macnaheedu maxay tahay ama labadan kelimo dariiculfam de afkii uu garanaya laakiin kelimada dariic weeye maxaa maqsuudka iyo macnuu yahay simaak buu ku odhanayaa shucbat ibnu lxajaaj qaala wuxuu ihi cadiim lfam oo waati aan xalayba soo maray dee sidarka iyo afyarida oo kale agtooda inay dembiba ahayd ama aanay dee yar dee la jeclaysan jirin marka afkiisu waa roonaa weeye qultu waxaan idhi buuhi ma ashkalu lcaynayni maxay kelimadana macnaheedu tahay qaale wuxuu idhi simat baa odhanaya tawiilu shaqi alcayni si aan ku fasiray maba aha siduu imika ku fasirayaaye waa isha dilaaceedu ama jeexeedu miduu dheer yahay buu ahaa simaad baa taa ku fasiray arimadna waxay kuma tiriyeen khada koley ama qalad inay tahay saa in lagu fasiraa sima kuba fasiray oo dee kutubta luqada iyo kutubta qariibka xadiidka dhigta midna macnahaasi kuma sugna ashaabtii carbeedna macnihii uba imanaya taas buu ahaaba oo iyada macnihii kuba imanaye ay ama shucuradooda ku yimid kaa hore weeyo simaak baa tan ku fasira laakiin qolooyinkii axaadiisa sharxay iyagoo eegaya luqo wixii lagu yaqaaniyo qariib wixii lagu yaqaaniyo marka wasfigan yimaado ee sifo uu yimaado wixii luqada carbeedba uu kuba ahaa ayay ku tiriyeen tafsiirkan simaad maanta inaanu toosnayn ee macnuu uu yahay kaa horan soo sheegay oo ah shuklada ama casaankaa yaree kooban ee bisha cadaankeeda inta cadaankeeda kuba sugan laakiin sidan waa tafsiirkii simaadka qultu waxaan idhi ui maa manhuusulcaqibi maxay manhuusulcaqib manhuushna waa lagu wariyo oy ujeeddadu halka siinta shiine ay timaado bal tirmidi oo kale jaamiciisa way kuba sugnayd labadoodna waa macno keliyuun bay leeyihiinoo qaala wuxuu idhi qaliilu laxmi lcaqibi hilibkaa cirhbihiis waa mid uu kooban yahay ama aanu badnayn buu hayo cirhbihiisumay buurbuurnayn oo may kuuskuusnaynba waataan masiixulqadamayna aan kuba soo maray khalqigiisan iyo san rabbi u abuuristaa muctatilka ee wada ayuu ahaa in guud ahaanba markaa qaliilu laxmi lcaqib ayaa macnaha manhuus lcaqib ama manhuush lcaqib ay tahay حدثنا هناد بن sariye qaala xadaanaa cabtar bnu lqaasimi can ashcata yani bna sawaarin can abi isxaaqa can jaabir bni samurata qaala anahu qaal saxaabigii markii dhaweyd xadiidka lagaba warinaya jaabir ibnu samuro unbaa xadiidkana laga warinaya aabihii samurana waa saxaabiyun isaguna sanadka kolay ma wada qabqaban doono hawaayo casharkaan soconahaynba laakiin dee kal dadku soo noqnoqonayaan hadeeba midhan haddii aan kaba qabano inta kalena waa waxay noo soo noqnoqon doona qaaliban hanaad ibnu sari horta waa nin imaama xaafid ahaa caabidna ahaa oo dee marka la eego bal dahabi oo kale zaynulcaabidiin buu kaba cabiray dadkaa cibaadaysanaya ruuxii quruxdiisa quruxdooda ahaa waa imaam qudwo ayuu adigu ahaa oo dee xujana ah qudwana ah tirmidina sheekhyada uu aada u badsaday axaadiistoodu kaba mid yahay oo sheekhan inta uu jaamiciisa halkan maaha laakiin sunantiisa ama jaamiciisa kaga wariyey xadiiba wey waana ninka afraad xagga kasrada saddexna horaan soo sheegnay waa ninkii afraad xagga kasrada iyo badnida sheekhada uu badsaday shanti sheekhan sheegayu mid kaba mida yahay taas wey marka waa raabicu mashaayikhi min xayu kasra waana nin cibaado badan kolay ragga kalena way ka wada wariyeen umuhaad kale bukhaari baan saxiixa kagaba warin taasna culimadu ay kaba cabiraan kutubta kaleba kaga wariyey inay itifaaqun u dhacday inay ijtinaab arrinku ahayn nin caabidana uu ahaa lama odhan jiray raahib raahibulkuufa lagu idlaaqa jiray ciwaanan dee bal marka la eego atbaacu taabiciintii weliba dabaqadii kasii dambaysay atbaacu atbaaci taabiciin ayuu raggoodii ugu waaweynaa ayuu ahaa isagu oo laba boqol iyo afartameeyihii dabadeed buu dhintay ibnu caabidah madaanu guursan isagoo sagaashan gaadhay bal ninkaas weeye hanaad kitaabna uu leeyahay maanta madbuuco zuhdiga iyo uu kagaba hadlo kitaabu zuhdi kaas baa uu leeyahay hanaad kale waa intan ka taabanaya inta kale cabtarna waa nin rijaasha dee markaa hiqaatu ruwaad kaba mid ah ashxata baa xadiidka inoogu sugan oo kitaabkan aan haya ayaa wuxuu ku dabdiyey yacni da horta waa tii aan soo sheegnay oo riwaayadii ayaanay ugu jirin inuu idaaxiyana uu doonayo saasuu yacnida uulaba yimi yacni ibna sawaarin kitaabkan aan hayo sharaxan ayaa wuxuu ku dabdinayaa biwasni khifaarin oo waxay magacani uu la wadan yahay khifaar anugu sidan aqri'ayna sawaar bay ahayd waxaan u raaciyey muslim iyo qolooyin kaleba waxbay kaba wariyaan kole xadiidka waa xadiid sanadkiisan sidiisa dee kale shawaahid aba lahaadee laakiin sanadka kalaamka kuba sugan waa ninkan buu noqonayaaye horta sawaabku waxa weeye sawaar in la yidhaah taas baa dee aimadii dabdiga iyo aimadii taraajimtaba kutubtooda inoogu sugan ee siwaar kuma sugna ibnu xajar isna haba yidhaaho muslim wuxuu ka wariyena mutaabacaad unbuu wax kaba wariyay axaadiis usuula ah wax kama wariyo xadiidkana balaftigiisa hortaan aqriyo abu isxaaq baanu wax kaba warinaya isaga waa imaam aan marar soo aragnayba intii yarydan kitaabka kuma jirin abu isxaaq asabiici can jaabir bni samurata qaala ra'aytu waxaan arkay rasuulallaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baan arkay fii laylatin idxiyaanin ama fii laylati idxiyaanin waa habeen cabdo ah waa ibxiyaan ama laylat ama ibxiyaan waa habeenka min awalihi ilaa akhirihi sida habeenka afariyo tobnaad habeenada dayixu uu habeenka gelinkiisa hore ilaa gelinkiisa dambe uu joogo taas bay tahay oo habeen caddo ah ayaan rasuulka ilaahay arkay walxaal calayhi korkiisa xullatun xullad bedlad ama waa laba maro oo dee iskuba noocoho xamra oo cad ay korkiisa ta uu xidhnaa fajacaltu waxaan gudagalay anduru inaan eegayo ilayhi rasuulkii ilaahay xaggiisa iyo wa ilaalqamari dayaxana aan eegayo oo ujeedadu habeenku cadday ahayd wax daruura iyo waxyaalahaasi may jirin dayixuna waa habeenkaa uu taamka yahayba weeye rasuulkii ilaahayna waa og joogay wuxuu idhaa kolna dayaxaan eegaa kolna rasuulka ilaahay baan eegaya salawaatullaahi wasalaamu calayh falahuwa markaa rasuulka ilaahay baa cindii aniga agtay axsanu kaba sii dhalaal badnaa kasii qurux badnaa ishayda kaga fiicna agtay min alqamari dayaxa waa ilaahay subxaana watacaala jamaalkii uu siiyey iyo nuurkaas uu siiyey ee Eh, de xataa markuu faraxsan yahayna si de axaadiisii kale saxiixa inooguma timi wejigiisu dhalaalka uu dhalaalayo dayaxo kaleba uu noqonayay haddaba marka la eego labadoodii isu eego isagaba agtayda kaga fiicnaa kaga qurux badnaa kaga nuur iyo dhalaal badnaa dayaxa taas buu yihi saxaabigan xadiidkan tirmidi iyo qolooyin kaleba way wariyeen markaan eegno dee sidiisana horta waa xadiid inoo sugan eh, laakiin kalaan baa sanadkiisa oo jiro tirmidi waxaa la wadaagsaday nasaa ama nasaa baa la wadaagsaday laakiin maha sunantan aan hayne waa sunantiisan imika la madbaceeyo asanan alkubra ayuu kula wadaagsaday markaasaa wuxuu ku tiriyaa ninkan ashcasoo dee kollay aimada qaar ay daciifiyaan ayaa uu ku tiriyaa khada xagga sanadka inuu kaba dhacay oo sanadka uu kaba dhacayo jeedadooyin waxaynu soo in abi isxaaq xadiisya aynu xalay soo aragnay ama casharkii ka horreeyay aan ku soo aragnay oo uu kaga waramayay rasuulkii ilaahay inuu waxa weeyaan dee xulad cas uu xidhnaayo dee bal maalan taasna umuuro taas kuba tacalluqsan aynu kuba soo maray uu lahaa saxaabigii xadiidkaa warinaya maa ra min bilimatin fii xullati xamraa ayaan soo maray saxaabigii xadiidkaa warinaya bara ibnu caazib buu ahaa abu isxaaq baana kaba warinayay halkana abu isxaaq xadiidkii ku dhow waa caleyhi xullatun xamraa ayuu jaabir ibnu samura kaba warinaya markaa nasaa-i oo kale isaga agtiisa waxaa raajaxayd saxaabiga xadiidka warinaya inuu bara ibnu caasim yahay ee jaabir ibnu samuradan laba yidhi inay ashcad kaba dhacday ee laakiin tirmidi isagoo xadiidka isna wariya san uu halkanba uguba wariyo sheegana xadiid xasana inuuyo weliba ashcad dariiqiisa mooye dariiq kale aan lagaba garanahayn ayaa wuxuu yidhaahaa waxaan weydiiyey bukhaari buhaari maxamed ibn ismaaciil baa kitaabkiisa ku sugan bukhaari buu ujeedaa ayaan weydiiyey oon yidhi xadiidkan abu isxaaqe uu can ilbara iyo xadiidkan abu isxaaqe can jaabir keemaa dee bal maalan xoog badan ma abu isxaaq can ilbaraba mise abu isxaaq can jaabiro markaa bukhaari maxaa jawaabtiisu ahayd fa kila alxadiitayni saxiixan wuxuu bukhaari uu ku tiriyey ama uu arkay labada wejbe inay sawaab yihiin ama saxiix yihiinoo abu isxaaq jaabirna uu kaba wariyey abu isxaaq samurana uu kaba wariyey bara ibnu cazib marka ciladii dee bal matalan barhkood ay ku cileeyeen xadiidka jawaabteedu taas bay tahay oo bukhaari iyo labadiiba wuxuu arkaya labaduba inay sawaabiyeen labada saxaabadayna uu abu isxaaq kaba wada warinayo calaa kulli xaalin marka umuuraha kalena waa umuuro dee inooba sugan xdثna سفyاn بن وkيع qال xdثna xmayd بن cabdالرحمن الruasiy qaala xadaana zuhayrun aniga xadaana kitaabkayga kitaab aad u akhdaa badan sharax iyo matniba oo koley moodaynbe xadaana xagga mudbacada un xadaana can abi isxaaqa qaala sa'ala rajulun albara bna caaziba albara bna caazibin sufyaan ibnu waqiic waa ninkii aynu hore usoo marnay bal wixii laguba daciifiyo taas abiina waa ninkii caalimkaayo weynaaye waqiic ibnuljarax baynu soo marno kaa waatan xalay soo ogaanay walow xadiidka dee aanu la gooni noqon oo xadiidkan saxiixa muslim iyo ama bukhaari oo kale iyo waa inoogu sugan yahay isagoon dee isagu ku jirin dee markaasoo waxa weyaan waa xadiid inoo sugan oo waxba sufyaan maanta waa lala wadaagsadoo xadiidka wax kuma keenayo wuxuu ka warinaya xumayd ibnu cabdiraxmaan ruraat nin la ydhaahdo waa nin atbaacu taabiciintii kaba mid ah xumayd ibn cabdiraxmaan ibn xumayd ibn cabdiraxmaan baa laydha ru waa reerkoodii un waa nisbadii ee iyada lilifaada ay tahay waana waxaa dabdin kartaa inay kutubtan lixdae ummuhaadkan aan hayno wax xumayd ibnu cabdiraxmaan laydhaa saddex nin baa jira mido waa ninkan oo macnaa lixda kitaabba waa ku sugan yahay baa leeya waa siqaat ruwaad waa nin atbaacu taabiciintii kuwoodii dhexaa sufeen nucayeyniya bay isku dabaqa yihiin midna xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu cawfba weeye saxaabigii jaliilka cabdiraxmaan ibnu cawf baa dhalay isaguna rijaalu sita weeye waana taabici weyn oo kuwa saxaabadii un ku xigayba ahaa ah waa taabic waa dabaqadii ugu horreysay taabiciinta xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf weeye isaguna rijaasha lixda aba ka mid weeye waana hiqaat ruwaad waanayna cabdiraxmaan nin kalaa jira oo in yarkaa ka yarkana dee aada ugaba weyn oo xumayd ibnu cabdiraxmaan alxamyari laydhaa isaguna rijaasha lixda aba weeye waana nin siqae nisbadiisa alxamyari reerkii xamyar ee yaman dhigi jiray ama asalkoodii horeba halka ah wax xumayd ibnu cabdiraxmaan laydhaha kutubta lixda oo dhan saddexaasaa jira saddexduna waa siqaadii ruwaada ninkaldee kuwa ay tamiis ula yimaadaan baa kutubta taraajimta jirto ujeedadu aan kutubtaa riwaayo kulahayn laakiin magacoo kale leh oo kuwan ay ka soocaane laakiin kutubta lixda waxa inoogu jira markaa kan ruwaasi baa laydhaha xumayd ibn cabdiraxmaan ibn xumayd ibn cabdiraxmaan alru'aasi waa nin atbaacu taabiciintii baa nidho ilaa boqol iyo sagaashameyii hijrada waaba ku soo dhowaaday dhimashadiisii marka zuhayrkana waa nin imaam ahaayo aad u mutqin ahaa zuhayr ibnu mucaawiya laydhaa ay zuhayr kaloo ka yida yar zuhayr ibnu khaytama laydhaa labadoodabana abme zuhayr ibnu xarbin laydhaa labadoodaba abu khaytama lawada ydha ayaa jira waa zuhayr ibnu mucaawiya nin mutqina xaafid ahaa buu ahaa walow laydhaa abu isxaaqan oo ugu dambayn beryihii dambe dee intuu weynaaday ikhtilaad xifsigiisu xumaaday beryaha dambe wax kama wariya laydhaa xadiiskiisa abi isxaaq in yar dabacyar axaadiistiisa kale aanu la sinayn laakiin xadiiskana waa xadiis noo sugan badan qaala bukhaari baa wariya qaala wuxuu ihi markaas abu isxaaq baa odhanaya sa'ala rajulu nin baa weydiiyey waa kii sanadkii oran hadday noogu sugnaa jaabirna waa ka warinaya baraana waa kaba warinaya sifaatkii rasuulka an baraa bna caazimin saxaabigaa baraa bna caazib ansaareed aabihii caazibna waa saxaabi uun sidaa jaabir aabihiisa murana saxaabi uu yahay ayuu weydiiye wuxuu ku yidhi kaana wajhu rasuulilaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay wejigiisu miyuu ahaa mitla sayfi seefta oo kale seeftuna markay dee seef caadi oo cusub ama ay tahay ama dee aan jaxalaysanba kale laba wasfi bay leedahay oo waa dee inay ama dhalaalka iyo lamacaanka waa mid oo dee seeftaa cusub gees kalena ibtidaala iyo dherar saasaa kuba suganoo istidaala iyo lamacaan bay leedahay wejkii rasuulka ilaahay marka la eego xagga lamacaanka iyo bariiqa iyo dhalaalka seefo kale ma aha qaala wuxuu ihi saxaabiga nila may ma ahayne bal mil alqamari bal kaana mil alqamar oo iyadoo xusnigii dee seefi ay lahayd uu kasii qurux badan yahay ka dhalaal badan yahay dayaxu ayuu haddana istidaanada ama dherarkaa ku sugnaa rasuulka ilaahi wejigiisii aan lagu tilmaamin waataynu soo maray kaana fii wejhi tadwiir xalay aan sooba hayne ayaanu lahaynoo dee istidaarana waa leeyahy waa wax wareegsan walow istidaarada rasuulka nooc istidaalanasan xalay soo maray uu kula jiray oo iyada markaa xaggaa dee tashbiihii keeni lahaa xagga istidaalada iyo bariiqa lamacaanka inuu kagaba shabahayay ayuuhi maye taas waa ka dunaayo dayacoo kaluu ahaa waa ti aan xadiidkii hore jaabirna kuba soo maray xagga marka la eego xusniga nuurka dhalaalka iyo noocan istidaaro ee wejigiisuba uu ahaaba ama dee istidaaro taamayaanay noqoninbe xadiidkan waa xadiis sugan baan leenahay xadaana abu daud almasaaxifiyu sulaymaan ibnu salmin qala xadaثna nadr bnu shumayri can صaalix bn abi اlأkhdr can ibni shihaabi can abi hurayrata radi allahu canhu qala anahu qaal bal sanadka abu daud almasaaxifi baa sheekha ah tirmidi sheekha ah masaaxifna waa jamcu musxafba miintuna way fadxisan tahay bajuri buu wuxuu idhaahaa bajuri baa wuxuu idhaahaa ya waxbaa ka badan bes an eegi doonaa sax way ana kayga akhdaada kulle kitaabkaygu leedahay abu daauud almasaxifi markaa jamcu musxaf weeyaan oo nisfadan baa baaturi baa yidhaa waxa suurtagala ma dee inuu qori jiray ama iibin ba jiro san baa dee masaaxiftii loogu nisbeeyey kolley qiyaastii xagga marka leega naxwadu cilmiga naxwadu nisbana y waxay keenaysay mufradka in dib loogu celiyo markaa mufrad ahaan loogu nisbeeyo almusxafiyi la yidhaaho oo had iyo goor markay shay jamaca la doonaya in la nisbeeyo dee markaynu eegno cilmiga naxwada qaacidadeed say ahayd mufradkii ayaa lagu celiyaayo mufradka wax loo nisbeeya laakiin halkan tani way timi dee waana tan holoimakan aan arkayno dee waxaweye kolkol inay dee jamac ahaanba wuxuu idaafaya waqtiga lakiin dee luqad saasay naxwada qaacidadii ahayd waa dad nin siqa ah weeye oo ninkani oo bal maalan siqa ah magaciisna waa kaa inoo dhigtay nuder ibnu shubayl habeen kalan ka hadli doone waa nin imaamo mu'alifa oo culimmadan qariibka iyo luqada ah baa raggii ugu horreeyey qariib xadiid ururiyeyna kaba mid ahaa taas weeye ninkan saalix ibnu abilakhdar baa xadiidka maanta inoogu jiro ninkani xadiidkana horta tirmidi uun baaba wariyey alfaadihiisa haddaan mid mid u qaadanana axaadiisii kaley inooguma sugan tahay tirmidiha ah, wariye ninkan saalix bin abiakdar waa ninna daciifa weeye walow dacfigiisaasi dee aanu matruuk xaddii ahayn uu mutaabacay ictibaar uu galo ama dee shaahid iyo mutaabaca u suubado alfaadaha haddaan xadiiska qaadana alfaadihiisan dee shawaahid baanu helaynaa axaadiistii kaleba ahayd weeye ibnu shihaab koleyna asxaabtiisi ka mid ah ibnu shihaab waa imaamkii zuhri weeye sax weeyaan kunina saxan aniga kayga hoostana inta badan maba qabqabto taraajimtiiyo waxaas matigiina uu ka dhacsan yahay ibnu shihaab abu hurayre lamuu kulmine can ibni shihaabin can abi salamata abi salamataas oo abi salamata ibnu cabdiraxmaan ibni cawf weeye fuqahadii madiine kaba mid ahaa saxaabiga jalilka abu cabdiraxmaan inantiisiana caalimana ahaa kaasaa ka warinaya abu hurayre kaba warinaya waa kitaabkayga kolle dhibtiisa qaala wuxuu idhi kaana rasuululaahi sal llahu calay wasalam rasuulka ilah wuxuu abyada ku cad horaynuu soo ogaanay axaadiistii kale inooguma sugnayd abyadnimadaasna inaanay caddaan khaalisa ahayn awaatii aynu sooba aragnay abyada mushraban bixumra waa cadaan casaan ku dheeha yahay buu ahaaye cadaan sida ka aan arkaynoo kalea ma ahayn rasiibka ilahay midabkiisu ee waa abyada mushraban bixumra intaa hore usoo ogaanay kaanama waxaabaad moodaysay siiqa in laga abuuray weeye oo dee siyaaqadii dhahlaadi adigu laga abuuray laga sameeyey min fidatin fido waa xagga saafinimada iyo dhalaalkiyo taas fido in lagaba sameeyey rajul shacar kaana wuxua rajul shacar taasi waa ti aan soo ogaano timihiisu timaha laba timo u dhaxeeya ayay ahaayeene dee aan ahayn kuwa adag iyo ama dee kuwan aad u sii adagee dadkaas dadka qaarkood timahooda abal maama kuwan dee turada lagu tilmaamay adag iyo iyo kuwa bisa u dhaxeeya dee rajula shacar buu ahaa iyada taa waxay ku tacalluqsanaa horaan u soo aragnay waxna waa inoo dambeeyaan xadaanaa qutaybat بن saciidin waa imaamkii xadiidkii koowaadba uu ku bilaabay waa kan qaala ahbaranii laysu bnu sacdin can abi zubayri can jaabir bni cabdillaahi ana rasuula llahi sala allahu caleyh wasalam qaala waxaa aduu qutayba lays ibnu sacad baa ku xiga wa imaam ayuu ahaa imaam malikna la dabaqo ahaa aqoon ahaan marka la eegiyo fiqihaana aan uga yarayn <laughs> laakiin culimadu ay yidhaahaanba ama shaafici oo kale ay yidhaahaan ujeedadu bal waxauu isagu ka fadilawdhe isagaaba fiqiga uga sii aqoon badnaaye laakiin dayacahu asxaabu asxaabtiisii baa dayacay oo ujeedadu halka imaam malik dad badan oo cilmigiisii naqliyey nashriyey faafiyey uu ka yeeshay isagu dad sidaasoo weligiisii xambaaray ayaanu yeelan walow dee taas reer masarna waa ahaaba bal dee shaafici baxaa mansilada uu leeyahayna tusaya shaafici baa wuxuu yidhaahaa manaa ujeedada dadkii culimada ahaayee ku soo dhawaayee ama uu dee isagoo yar sooba gaadhay adigu ku soo dhowaa dadkaas baa wuxuu yidhaahaa axadna kama murugoon ama kuma calaacalin la kulan la-aantiisa inta dee bal maalan ama dee aan kaba murugooday aan ka calaacalay inaanan la kulmin lays ibnu sacad iyo ibnu abidiib ibnu abidiib way adkayd inuu gaadho sagaal jirkiisii baabu dhintay lays hadduu laakiin dee yari masar ku tago mala waa gaadhi lahaayeen labadaas weeye waa mansilada iyo cilmiga ay lahaayeen lays ibnu sacad waa ina imaam kaa martabadaa jooga ayaa markaas qutayba uu ka warinaya can abi zubayr abi zubayr imanka inoogu horeyse maxamed ibnu muslim baa laydhaa wuxuu la magaciyabda ibnu shihaab oo kale abi zubayr waa kunyadiisii maxamed ibnu muslim ibnu tadrusa waa nin reer maka ah taasba weeye culimadna markay ruwaadda ay qaybqaybiyaan ama ay sheegsheegayaan qolooyinka ay yidhaahaan mudallisiin weeye ama tadliis lagu yaqaanay buu kaba mid yahay laakiin waxa ay yidhaahaan culimmadu haddii ninka ka warinayaa abu zubayr lays ibnu sacad yahay cancanadiisu dhib laha waayo axaadiistii uu isagu maqluu jaabir kaba maqlay ayuu u calaamadiyey isaga intuu u kala saaray intii unbuu kaba wariyaayo hadduu markaa lays ibnu sacad uu yahay ka abu zubayr kaba warinaya tadliiskiisii waan ka nabadgallay tadliiskiisii waan kaba nabadgallay marka ama ha isticmaal ama wax kala hana isticmaale xadiiskiisii waa la aqbalaya atayna can abi zubayr can jaabir bni cabdilaahi ana rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam qaala wuxuu idhi curida waa la bandhigay calaya korkayga alambiyaau ambiyadii baa lay bandhigay macnaa waa la tusay rasuulkii ilaahay habeenkii istirihii dee waa kii kulaba kulmay baytulmaqdis ee salaada kuba tukiyey ama intuu sii socday haba ahaato si bal maalan xaafid muxajariga ay u ishaan ama markii uu ka soo laabmay samada haba noqoto si ibnu kasiir oo kale iyo uu isagu uu kuba tago taasi waaba dee arag uu arkay iyadoo loo soo suureeyo loo soo saaray samooyinkana qaybo kaba mid ah oo bal dee nebi muuse oo kale nebi ciise nebi ibraahim waa inta inoo soo socota intana markii uu samooyinka fuulay rasuulka ilaahay samooyin kala duwan buu ku maray iyaga oo uu kuma salaamay iyadoo jibriil la socda yidhi waa kan salaam buu lahaayo uu sheegayay uu lahaa waa hebel oo kale taasuu kuma lahaa waxaa kaloo jirto cardi ah ambiyada ru'yadoodu iyo waxay manaan ku arkaan waxyi weeye waxaa waxaa suurtagala leeyahay habeenkaa inay ahayd iyo in rasuulka ilaahayba manaam lagu tuso loo soo suureeyo madaam ahaan iyaga ku arkay bandhigu markaa taasna way noqon mid kastoo laba yidhaahana dee waa xaq uun waa ruyadiiyo dee sifadoodii baa la tusaya curida calaya alambiyaa faidaa muuse wuxuu baaban dee arkay oo si kada aan laba kulmoon iigu muuqdo laygu bandhigay muusa nebi muuse calayhi salaam oo ama faidaa waxaadan arkay muusa muuse darbun min arijaali darbun waa mid adigu dhexdhexaada oo ragga kaba mida inuu yahay darbigu adigu dee waa kaa dadgu dhexdhexaadka ujeedadu marka la eego xag hidib bay noqonaysaa oo dee mid isagu hilib badan adigu lehna ma ahayn ee aada weydana mid lagu tilmaamaya maahayna taasu ah bal waa lagu fasiray laakiin haddaan rasuulka ilaahay waran umuurihii uu inoogaba nabadsuud naqliyey noogaba sheegay aan isaga eegno darbigu wuxaabuu noqonayaa waayo khaasatan marka raggan kale uu kuba sifaynayana aan eegno waa dee inuu yahay nebi muuse ruuxu dheeraba hilib badanna aan lahayn oo markaa kaasba sifadan uu kuma sifeeyey axaadiisii kalena inooguma sugnayd ama dee inooguma imanaysay <clears throat> ama inooguba sugnayd oon kama qaadanaynaa marka waa mid hilibkiisu aan u badnayn kolay dheeraana darbu min arijaal kaanahu waxaabad moodaysay min rijaali shanuuata reerka azu shanuua la yidhaaho waa reer qabaaishii yamaneed kaba mid ahaa lagu yaqaanay dherar raggoodu dhaadheer yihiin hilib badanna aanay lahayn inuu kuwaa yahay baabad moodaysay marka la eego shakligiisa waa xagga hilibka uu leeyahay iyo dherarka kaanahu min rijaali shanuata waraaytu ra waxaan arkay ciise bna maryama calayhi asalaamu ciise bna maryamana waan arkay fa idaa aba aqrabu man shaksika ugu dhow ra-aytu aan arkay shabaha bihi waa ekaansho uu isaga u egyahay ka ugu dhowi inuu yahay curwat bnu mascuudin curwat bnu mascuud oo waxaa lay tusay buu yidhi oo kaloo loo bandhigay nebi ciise magaciisana rasuulka ilaahay markaa dadkan uu la hadlayay in ay yaqaaneen dee intoodii badnayd oo ay arkeen ayuu rasuulka ilahay yidhi dadkii aan arkay waa dadka markaa adduunyada markaa joogay ee ay garanayeenna adad arkay ninka aan siaya waa ugu egyahay nebi ciise waxa weeye waa curwat bnu mascuud thaqafi curwat bnu mascuud thaqafina waa nin macruufa ah, mashhuur ahaa waa ninkii maalintii xudaybiye rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maka korkeeda waaye qurayshi ugu diiday inuu xaramka galo oo ay cumraystaan mufaawadaadkii iyo hadalka ay bilaadmeen rasuulka ilaahay u yimi isagoo xag qureysheed kala socda isagoo quraysh maaha inuu reer daa'if ku ahaa ee bali doonaya inuu la hadlo arrintii bal heshiis laguma dhammeeyo muqayrat ibnu shucba waa ninku adeerka ruma uba ahaa ee rasuulkii ilaahay hadaladii uu kuba lahaana aynu dee kitaab kaleed tajriidka ma kitaab shuruud oo kale iyo aynu kuba soo marnay wixii rasuulka ilaahay uu kuba yidhi iyo rasuulka ilaahay wuxuuguba jawaabay iyo hadaladeed ninkuu isagu markaa islahaa bal rasuulka ilaahay yaanu dee ku joojiyuun oo lahaba dee waxaan arkaa dad badan oo kala duwan baad soo urursatoo ka baqanaysa ama dadkani dee niman hadday reer keliya oo reer dagaalamayayiin oo dhinac keliya kawada dagaalama waxaa la arkaa dee ama ninkii ficil inuu u dagaalamo ama qabiiladiisa ilaalinteeda inuu adkaysto dadkan meel kasta kama yimi ee dadkaa isku dhex jiri dee waxaaba laga yaabaa inay kaa cararaanba haddii dagaal yimaado waatii bal markaa uu <laughs> abubakarna hadalkii adkaa ukmayn ninkii saas aaba weye ninku markaa islaam ma ahayn sanadii sagaalaad markii rasuulkii ilaahay sideedaad me fatxu ay dhacday ee daaifna muddo uu xisaarinaya sanadii sideedaad aakhirkeeda ee ay dhacday rasuulka ilaahay inaanay u suurtagelin inu daaif furto waa kii noqday ee madiine ku noqday markaasuu ka daba tegay oo uu islaamay adigu sanadaa sagaalaad madaxeedii waanu soo noqdayo iyagiibuu ku soo noqday si uu ugu yeedho reerkuusiyo odaygooda uu ahaa aadna ay u jeclaayeen laakiin markii de uu islaamay baa isagoo aadaamaya ama tukanayaa la yidha yaa mid iyaga ka midi dilay oo waqtigaasaa la dilay haddaba ninkaa weeye curwat bnu mascuud ah, markaa athaqafi ninkaasaa dadkan arkay baa iyaguna way arkeen oo nin oday u ahaayo meel kastaba mari jiro rasuulkii ilaahay markii uu ka noqdayba qoraysh waa kii ku laha war waxaan u tegay kisra oo najaashi baan u tegay xabasho waa boqorkii xabashaad boqorkii faris waan u tegay boqorkii reer hum waan u tegay intaba oday buu ahaa dhulkaa wada maray intaba waan u tegay buuo weli waan arag dee nin boqoroo dadkiisu ama asxaabtiisu ay weynaynayeen inta maxamed asxaabtiisa isaga weynaynayaan ee bal waxaan uu idiin soo bandhigay ka aqbala waa kii lahaaba in markaa la wada yaqaanay baa raggana ay garanayeen marka wuxuu leeyahay rasuulka ilahi ninkaasaa ugu shabah badnaa waraytu waxaan arkay ibraahima calayhi salaam waa nebi ibraahimna waan arkay faidaa waaba aqrabu man waa cidka ugu dhowaan badan ra'aytu aan arkay shabahan shabah bihi isaga oo xagga cikaashaha ma dadkii aan arkay cidda ugu eg ee ugu shabah badanna rasuulku muxuu yidhi kaasi waxa weeye saaxibukum saaxibkiinan isaga yacni wuxuu ujeedaa nafsahu oo ujeedadu nebi ibraahimna xagga marka la eego shakli ahaan suura ahaan ee midla ahaanna rasuulka ilaahi waa tii laguba yidhi an ittabic millata ibraahiima xaniifan raac diintiisii raac la yidhi ee dadkii aan arkay cidda ugu eg nebi ibraahim waxay ahaydba dee saaxibkiino isaga isu jeeda waa rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu calayh wara jibriil calayhi salaam jibriilna waan arkay oo waa isaga dee waaba kan u iman jiray jibriil isagu madaamunba ma aha ama dee suuradaa loo suuray iyagu markaa ay ku arkay dee samooyinka iyo taasoo keliya maahayd iyo goor waa u imanaye inta badanna waa suuradu ugu iman jiray awqaada qaarkeed markuu shaksi iska soo dhigo faidaa aqrabu man waa cidka ugu dhowaan badan racaytu aan arkay shabahan xag shabaho bihi ay bijibriila la shabaho oo loo ogyahay dixyatu oo wuxuu leeyahay rasuulka ilaahi jibriilna waan arkayoo ciddii aan arkay ruuxa ugu eeg malaku jibriil waa dixyatu bnu khaliifata alkalbiyi waa saxaabi asxaabtii rasuulka ka mida aad iyo aad u qurux badnaa bar dee xataa saxaabo maalmo arkay rasuulkii ilaahayo uu la joogo jibriil ayaa markii dambe u yidhi maad garanaysa ciddii la joogto haddee dixyu ahaa bay dhahnoo dixya u qaateen ba inuu isaga yahayo shakligu kuba imanayo kale bal markaa shakligiisa iyo suuradiisa mid u eg buu kuba kale uguba imanaya suuro ibnu aadam ah cidan arkay waxaa ugu shabah badnayd ugu ekaasho badnayd dixya maxalushaahidhuma markaa waaba nebi ibraahim marka ay noqoto iyo rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh walow rasuulka ilaah sana naasi khalqan wa ahaa dee afdalahum wa uu ahaa dee xagga shabaha ayay aad iskagaba dhowaayen xadiid kasta inoogu sugan way xadiikan waa xadiidka saxiixa oo dee bal matalan inooguma sugan oo dee muslim iyo aymo kaleba ay soo saareen xadaثna sufyaan bnu wakiicin wmuxamed bnu bashaarin almacna waaxidu qaala أخبر نصيت له ما أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال أنه قال سمعت أبا الطفيل يقول sanadka xadiidka sufyaan ibnu wakiic waa ninkan inagu soo noqnoqda laakiin waxaa la socda maanta oo xadiidkii la warinaya cumdadana noqonaya iyo cidda la ictimaadsanayo maxamed ibnu bashaar aynu nidhi sheekh bal maalan waa ninka imaamka ee bundaar la odhanayay tirmidina axaadiisiisa aada u badsaday lixdan ummahaadkana ama aimadee usushaalena sheekooda wada ahaa almacnaa waaxid ujeedadu labadoodu midba gaar ugaba maqlay lafdiga furuuq baaba u dhaxayn karta iyo waxyaalo laakiin macnaha xadiiskoodu mid keliya weeyo cibaaradana horaan usoo sheegnay kolley kitaabka abi daawud iyaga kusoo noqnoqotaa marka qaala labadoodu waxay wada yidhaaheen abaranaa yaziidu abara aniga ii taalla dabcan mala arkeen saasaa taallay laakiin almawaahib ludniya oo xaashiye baajuurley oon habeen dhaweyd soo sheegay oon ku tirinayo sharaxyada kitaabkani leeyahay walow xaashiye yahay oo dee xaashiyaduna aanu kelimo kelimo qoran laakiin dee baajuuri ayaa inawatian kaba soo warramay inuu kitaabka ugu mudan yahay sababto dee raggan kale dhan uu ka wada dambeeyey isaguna xaggaasna aad buu uguba wada fiicnaaba isaga oo markaas waxaa taallayba akhbaranaa baa taallay khaasatan dabcada maxamed cawaama oo halkan ahbare ahbaranaa yaziid bnu haaruuna labadooda awoode waxay yidhaaheen yaziid ibnu haaruun waa imaam aada u shahiir ahaa marka la eego dabaqadiisiina dee raggii ugu mudnaa kaba mid ahaa waa magaaladiisii waasida hadday tahay oo aad loogu tegay oo lala joogi jiro imaam axmed iyo imaamo dhowr sanood la joogay baqdaad marka uu yimaado kumayaal isugu iman jiraan adigu waa nin imaamo ayuu aha yaziid ibnu haaruun oo raggii dee uula fada xifdisna warinayana ahaa ee faafiyana cilmigan ansaci waa nin imaamo aan leeyahay anigu can saciid ibnu durayriyi isagoo atbaacu taabiciintii weeye sheekhiisan saciid ibnu ciyaas baa laydhaa jurayrna waa saa inoo taalo jimtu way damisantaho waa reer nisbadeediiyo qabiiladiisii ayay noqonaysaa oo dee nin jurayr la yidhaaho oo qabiilo jiribkoodii ayaa nisbadan loo nisbeeyey ay tahay waana nin raggii taabiciinta ugu yaryaraa kaba mida ee saxaabadii soo gaadhay laakiin raggii ugu yaryaraa weeye waana nin marka hore dee iqo ah laakiin saddexii sunnadee ugu dambeeya kolay ikhtilaaf iyo isku daran kuba yihiin culimaduna xagga xifdigiisu xumaaday culimada kolay ciddii qabla ikhtilaaf ka wareystay kutubta taraajumta way soo dabdiyaan oo way noo soo wada naqliyaanbe wuxuu ihi saciidkaasi qaala samictu waxaan maqlay abu dufayli waa saxaabi asxaabtii rasuulka kaba mid ah kunyadiisa abu dufayl baa la yidhaahaa isagana bal markaa ayaan gaari doonaa hadalkiisa laakiin kunyadiise magaciisa caamir ibnu waasila taa la yidhaha siday bay raajix yeelaan waxaan maqlay bilaaba dufayl yaquul xaaluu ku qowlayo ra'aytu waxaan arkay annabiya sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay baan arkay wamaa baqiya mana hadhinoo calaa wajhi lardi wowdu wowdii xaala ma hadal macnuu fasaadaya haddaan xaalayna halkan oo xaala ahaan laba icraabe rasuulkii ilaahay baan arkay hadalkii hore iskaga cadaf wamaa baqiyat ma hadhin calaa wajhi lardi dhulka korkiisa axadun axad axadkaasoo ra'aahu rasuulka ilaahi arkoo hayri aniga aan ahayn oo anigu horta rasuulka ilaahi waan arkay buu leeyahy maantana dhulka korkiisa ma joogo axad rasuulka ilaahi arkay oon aniga ahayn anna waxa wey asxaabtii rasuulka waa ninkii ugu geeri dambeeyey waqtiga uu rasuulka arkayna uu yaraa laakiin dee markii dambe cimrigiisa aad u dheeraaday waxna culimmadu waaba dee isagaaba ugu geeri dambeeyey makana uu ku dhintay barhkood boqolkii hijradu dhintay ama boqol iyo labadii adigu aqwaashika ugu dambeeya boqol iyo tobankii hijrada ayay dhimashadiisu ahayd waqti rasuulka ilaahay boqol sannadood mootanaa markaas ayay ahaydba ama markii rasuulka ilaahay yidhi dadka dhulka korkooda jooga habeen uu habeenada kaba mida cid bal matala marka boqol sanood caawa laga joogo cid ka noolaanaysaa ma jirto waqtigaasa ah, markaa boqol sanood laga joogo isaga ugu dambeeyey oo saxaabadii rasuulka ninkii ugu geeri dambeeyey isaga weeye waana kantaa inoo sheegaya waqtigaa rasuulkana uu yaraa haddaba wuxuu leeya rasuulka ilaahay waan arkay maanta cid odhanaysa anaa arkay oo adduunyada joogtaana ma jirto waa waqtiyadii isaguba uu dhiman doonuusan leeyahay qultu waxaan idhi saciid baa odhanaya sifo bal rasuulka ilaahay ii tilmaan ii sifeen qaala wuxuu ihi markaas kaana abyada maliixan muqasada xadiiskuna saxiixa muslimna waa inoogu sugan yahay kaana wuxuu ahaa abyada ku cad cadaankuna waa abyada mushraba bixumra maliixan oo fiican oo qurux badan waa almalaaxa alxusn weeyo haddii la dha maluxa dee durafoo kale malaaxatan fahuwa maliixun waa bimacnaa xasan weeyo waa xasan iyo dee shakligiisa ilaahay subxaana watacaala inu soo marray ee uu u dhammeeyey sharaf iyo kamaalkii ibnu aadam lahaa iyo quruxdii ibnu aadam lahaa haddaba wuxuu ahaa kaa cad ee cadaankiisaasna casaan ku dheehan yahay ee isagu markaa shakligiisu fiican yahay quruxda badan yahay ee bal maalan dee wax lamidiba sida aynu horu soo maray ahaan dee la arag weeye oo muqasadan dhexdhexaad ah waa umuurihiisoo dhan timihiisi waataan soo maray inay ahayn bayna aljacdi waxaan soo aragnay jismigiisii oo kale oo dhan ayaa dherarkiisii waa kaas waa bayna de matalan dee lam yakun bidaawil walaa bilqasiri mutaradid baan soo maray axwaashiisoo dhan ba taasa hilibkiisa marka la eego ee ku weyn lagu tilmaamana maahayn ruux hilible taasoo dee buurana ma ahayn dhexdhexaad buu ahaayo waa guud ahaanba umuurtiisu waxay ahayd mufradkaas bal maalan aan ku sugnayna ifraad iyo tafriid sida aanay uguba sugnayn buu ahaayo muqasam macnaa mutawasidan waa kulli umuurihi ayaa taasba shareecadiisna ilaahay wuxuu kaba dhigay isagoo hadduu saa ahaa abuurkiisu ahaa khuluqiisu ahaa shareecadiisna taa wasadka ayaa rabbi subxaana watacaala kaba dhigay xdثna cبdاللh بن cبدالرحمن qال xdثna إبراهيم بن المنdir الحزاmي qال xdثna cبدالعزيز بن أbي ثابت الزهري qال xdثnي إسماعيل بن إبراهيم بن أخي موسى بن عقبة إسماعيل بن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس waa sanad yar dheerba oo sanado dee intii inoogu gaabnayd waxaan soo aragnay afarba rasuulkii ilaahay iyo u dhexeeyey tirmidi kaniimaka cabdulaahi karimi iyo ibraahim iyo cabdulcasiis iyo ismaaciil afar iyo muuse iyo kurey waa toddoba kuwo ka dheerna tirmidi waa leeyahay bal sanadka haddaan in yar ka taabto oo dee kolleyna idmadii wixii waan wada qabanaynaa ama waan wada taabanayna idinkuna laakiin hadiyo goor ragga soo noqnoqdo marka dambe ruuxu uu baranayaa marka dambe cabdullahi bni cabdiraxmaan waa imaam bukhaari iyo la siman iyo dabaqada muslim iyo waa imaamkan daarimi laydhaa ee kitaabkan madbuuca ee dee sunanu daarimi iyo taas leh weeye waana kitaab madbuuca maanta oo aimada qaarkood ay yidhaaheen isagaa kaba mudnaan lahaa ibnu maaja in usuusha la raaciyo marka lixaad lagaba dhigo koley waana imaam isaguna reer khuraasaan ahaa reer samarqad ama de ma oraa samarqad magaalada samarqad la odhan jiray adigu kole waa markaa filaya turkmanistan imaama ismugsataan ayuu de bal markaa magaaladiisu ade waa nin imaamo ah, adigoo dee kutubtiisi ilaa maanta aan hayno ibraahim ibnu mundirna waa nin isaguna rijaashan dee saxiixa kaba mida ah, ee sanadka waxaa ku sugan nin cabdulcasiis ibnu abi haabit hadday barkiin qoran tahay cabdulcasiis ibnu haabit waa nasqooyinka qaar qaar bay dhaceen laakiin kolley sawaabku waa ibnu abi thaabit in la yidhaaho magaciisana cabdulcasiis ibnu cimraan ayaa la yidhaahaa waxaana kuma shuuroobay deetaa ibnu abi thaamitkan waa ku shuuroobay zuhrigan loo nisbeeyena abtirsiinta ayuu ku galaa cabdiraxmaan ibnu cawf waa abtirsiinta ee waxoogaabaa u dhaxaynaya oo isagu atbaacu taabiciintii ayuu ku galaa laakiin ninkani maanta waa nin culimmadu ay daciifiyeen cid tawsiiqisayna aanay jirinba oo adigu la daciifiyo xadiidku kolley sanadkiisa imaka halkan dacfi baa ku sugan xadiidkana dee tirmidi baaba imaka inoo warinayo oo kutubtii kalena inoogumama sugna bal markaa waxa ay tahay walow marka la eego umuuro xadiidka uu kulansaday meelo kaleba aan ka helayno laakiin sanadkan marka la eego waa sanadka adu daciifkaba ama ninkani waa nin dee adigu daciifa ama matruuka waxay yidhahdeen marka hore dee waaba nin malaa axaadiista waaba yaqaanay kutubtiisu intay gubatay ayuu xifdigiisii markii dambe doonay inuu wax ka sheego axaadiistii kutubta u qornayd ee ugu qornayd markii kaba gubatay ayuu adeegsaday xifdigiisii xifdigina muu ahayn xifdi fiicanoo markaasay qalando iyo ahdaay ay ka dhacday sahii uu warinayo dee taasu ku mutayba tarkiin ama culimadu ay daciifiyaanba taasu kuba mutay ninku waa kaasba weye ama ismaaciil ibnu ibraahim waa kan ibnu ahi muusa ibnu cuqbato ismaaciil ibnu ibraahim ibnu cuqbata ayaa laydhaa ibraahim ibnu cuqba iyo ninkan isaguna imaam ahlilmaqaaziba ah ama maqaasidiisa laydhaa waaba asax almaqaazi iyo siiradiisu bukhaarina in badan ictimaadsado ayay walaalaan isaguna waa dee nin isaguna siqaahuna can musa bni cuqbata can quraybin mowla bni cabaas can ibni cabaasin qaala kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa aflajat saniyatayni labada fool mid adigu faataxda ayuu ahaa oo ujeedadu labadiisa fool iskumay dhegsanayn ee waxa weeyaan in yar baa u dhaxaysay oo badnaada mufaatax buu lahaa rasuulka ilaahay idaa takalama markuu hadlo ru'ya waa la arkayay ka nuurisa nuur oo kale oo yakhruju baxaya min bayni sanaayahu foolalkiisa dhexdood ama ilkihiisa ama foolalkiisa ayaa halkaa kaba soo baxaya ayuu ahaa rasuulka ilahay kaana bardaqa sanaaya waa ilkiisa ay ahaayeen yata oo wuxuu leeyahay falajtan baa laydhaa ama barhkood markay faataxdu aanay labada foolunayna xataa dhoolaa iyo foolalkan ay wuxu dhexeeyaan bay barhkood caab yeelaan oo ay yidhaahaan waa laydhaa intaba falajku way shamlinaysaa iminka halkan xadiiska waa tan tafsiir ahaan ay nooguma sugantay taxdiid ahaan furjatu maa bayna asanaya warubaaciyaat bal marka faatax buu lahaa labadiisa fool dhexdooda uun bal marka marka uu hadlayana dee nuur baabuu ahaa waa kan wejigiisiyo dhammaanba dee dee nuurkaas uu ahaa ayaa madmoodaysa si wax marka la eego nuur uu ka soo baxayo oo hadalkee halkaa folalkiisa dhexdooda markaa uu hadlayo yakhruju min bayni sanaya nuur uu kaba soo baxayo xadiiskana sidaan soo sheegnay dee bal waxa weeyaan isaga xadiiskani xadiis daciifu noqonaya baabu maa jaa fii khaatami nubuwati wuxuu u baabaysan yahay maa jaa wixii kuba yimi fii khaatami nubuwati nubuwada khaatamkeeda manaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh waxaa kaba mid ahaa umuuro dee bacd alculamaa idhaahdo uu la soo dhashay ay raajax yeelaanna markii yaridiisii laabtiisa la dilaaciyey ee malagyadu intay u yimaadeen qalbigiisana ay maydheen oo kale markaas inay khaatamkuna uu ahaa duhuurkiisube wax khaatamu nubuwa la idhaah waa in hiliba oo halkaa labadiisa garab dhexdooda kuma taalay calaamad nubuwadiisa u ahayd kutubtii horena kuma sugnayd oo waabad arki doonaa dee raggii kutubtii hore yaqaanay rasuulkii ilaahay laba kulmay markay doonayeen inay hubsadaan bal kii kutubtooda kuma sugnaa inuu yahay inay dee umuurihii ay eegayeen taaba ahayd casharka dambe haddii ala idhaha inooguba iman doontaan caawi ma gaadhayno bal waxa weeye taas baa khaatamu nubuwa waa calaamad nebinimadiisii ahayd waana wax jirkiisa kuba yaalay sifadiisa iyo tilmaantiisa aan arki doono bal taasba weyaan markaa baabkan waxaa inoogu imanaya axaadiis ku tacalluqsan khaatamka rasuulka ilaahi khaatamu nubuwa xadaana qutayba bnu saciid قال xdثna xاakim بن ismاعيiل عن الجعد بن cabdالرحمن qال samictu xadiiku xadiia صaxiixa raggana waa raggii صaxiixa bal markaasna waqtigan dee balsaan wado koley waa inoo soo noqnoqon doonaan qaala wuxuu yihi markaa jacd بن cabdالرحمن samictu waxaan maqlay asayb bna yaziida asayb bnu yaziid waa nin saxaabi oo yar ma waxaan ujeedaa yaridu waqtigii rasuulka asxaabtii yaryarayn buu kaba mid ahaa ibnu ukhtinamir ayaa aada looguba yaqaanay waqtigii rasuulka xajatulwadaac wuu joogay oo de ehelkiisa ayaa waday xajatulwadaac buu toddoba jir ahaa ee eh, haddana rasuulka ilaahay waa kan arkay wax ka xafiday toddoba jirna waa in wax lagu xafidi karo yaquulu waxaan maqlay buu yidhi haddaba jacdi baa leh markii dambena aad buu u cimriyo dhowr iyo sagaashankii hijrada oo dee sagaashan buu dadiisu ay dhaaftay sagaashan dadiisu ay dhaaftay wuxuu yidhi waxaan maqlay isagoo leh dahabat bii waxa ila tagtay oo ikaxaysay khaalatii aniga habaryartiibaa ila nabiyi sal llahu calay waslm rasuulka ilaahay bay ii geysay aniga habaryartay fa qaalat waxay tidhi yaa rasuulallahi rasuulkii ilaahayow inabna ukhtii walaashay inankeedan aan anigu habaryarta u ahay wajicun wuu xanuunsanayaa wajacna alwajacna kullu maradin alama biljasad baa laydhaha wajac waa xanuun usa inaguba soomaali marka xanuunku meeshuu doona ruuxa kabaha iyo laftigan uu shamlinaya oo u xanuunsanayaa waxaa dhacay xadiidka bukhaari markuu warinayay riwaaya isaga ama uu waxaa dhacday ina bna waqicun halkaa wajicun bedelkeeda waqicun baa bukhaari saxiixiisa kuba sugnayd waqacnimadana waxay culimmadu ku fasiraan waa wajacun fi lqadamayn waa xanuun lugaha iyo ama lugaha intooda hoose kuba yimaada ayay luqada carbeedna dee taas kaba cabirayeen oo riwaayadaasi waxay noo keenaysaa dee halkii uu kaba xanuunsanayay inay dee lugaha ama inta baabacooyinkiiyo intaa qadamintiisaas u xanuunayeenba calaa kulli xaal wuu xanuunsanayey si uu rasuulka ilaahay ugu duceeyo ayay u keentay waana yar yahay famasaxa sal llahu caleyh wasalam ra'si rasuulka ilaahay madaxay iyuu masaxay oo dee waaba gacantiisii shariifka ahayd ee barakada lahayd buu madaxiisii kuma masaxay halkana shuraaxda xadiidku ay barhkood yidhaahaanba waxaa laga qaadanayaa ruuxii dee bal ruux ruqyo iyo ama wax kuma aqriyaya sanoo kale xanuun looguba keenay mawdica alam iyo meeshii xanuunka in gacanta laba mariyo oo kale bal markaa famasaxa ra'si dee waa dataan leenahay qadamku waana suurtagal rasiguna inuu xanuunayeyna adugu bal gacantiisuu mariyey wadacaadii bilbarakati baraku iigu duceeyey ilaahna waa barakeeyeyoo xataa isagoo dhowr iyo sagaashan gaadhay araggiisii iyo maqalkiisii iyo sidii unbay ahaayeenoo isagaaba odhanayay waan ogahay waxaan laygu raaxeeye ujeedadu ilaahay subxaana watacaala samcigayga iyo basarkayga aanu dacdaa gaadhay aanay isbedelina lay gaadhsiiyey waa ducadii rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh gacanta barakada igu duceeyey haddaba wadacanii bilbarakati watawada'a u weysaystay fa sharibtu waan cabay min waduu'ihi weysadiisii ayaan wax ka mida cabbay waduu marka wowda fadxino kolley maadada aynu waxay wasankaasoo dhammina saasuu kuba imanaya sida faduur iyo saxuur iyo waa isla baabay noqonayaan wixii halkaa ku yimaada ama siqada luqada carbeede wuxuu noqonayaa almaau lmucadu lilwuduu waa biyaha loogu talagalay weysada lagu weysaysanayo biyihii naftoodii weeye ama haddii wuduu la yidhaahyo wowda la damiyo weysaysiga naftiisay noqonaysaa sadee fuduur iyo faduur oo kale faduur waa wixii lagu afurayey fuduurna waa macnihii mastariga ahae waa afurkii la afurayuu noqon saxuur iyo suxuurna waa sidaasoo saxuur waa waxa lagu suxuuranayo suxuur haddii la yidhahda waa suxuurashada nafteedii la suxuuranaya ayuu noqonaya marka wuduu marka la yidhahdo marka xadiidku wuxuu ixtimaali biyihii uu ku weysaystay inay u weysaystay yeeshe wixii ka hadhay dee kollayna weel af bannaan baa loo keenay oo gacantiisuu dardarsanayay oo baqiyaa jirta gacantiisii shariifka aydna uu wax kaga soo qaadanayay intii ku hadhay ee weelkii kuma hadhae ka hadhay weysadiisii waa ixtimaal indee bal maalan intuu weel kuma weysaystay weysada nafteedii wixii biyihii acdaadiisa shariifkaa marmaray inuu wuxuu cabay ahaana waa suurtagal dee rasuulka ilaahayba intuu weysaystay biyihii isaga uu ku weysaystay waa kii jaabir bnu cabdilaahi oo xanuunsanayo mirigii la dhinac kuba shubayba oo dee isaga baraka kalaa jirto dadku aanay isagii kula mid ahayn rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh bal haddaba taas baan waxbaan ka cabbay waqumtu waan istaagay maxalushaahidku waa halkan dambe khalfa dahri markaasaan waa yadan ilmo yar rasuulka ilaahay baan xagga dambe kaba maray fa nadartu waxaan arkay oon eegay ilalkhaatami waa khaatamkii nubuwada oo bayna katifayhi labadiisa garab dhexdooda ku sugan malaa dee markaa marada rasuulka ilaaha duba uun huwadaa oona wax kala gashanayn bal markaa halkaa labada garab dhexdooda ayaan arkay khaatamkii nubuwada ee kuba yaalay oo khaatamu nubuwa laakiin seebu ahaa siduu saxaabigan inoogu sifaynayo faidaa waaba huwa khaatamka nubuwadu waa hilibkan ama dee halkan kuba sugan ee calaamada uu ahaa nubuwadiisii ama calaamaadkeedii kaa mid xataa kutubtii hore kuma sii sugnaa mitlu dirbi lxajalati xajalada waa zureeradeeda oo kale ama badhaladeeda rooroon oo kale oo kale isagoo ah xajaradu waxayd waa nooc adigu kolkol ama aroosyadii ha u dhiseen waxaweyaan waa adigu bayt oo kale ama si bayt si qubadeed ay u dhisi jireenoo kolkol ay waqtiyada ama dee aroos ay leeyihiin ay samaysan jireen adigu waa baytun mithla alquba haddaba waa dee ama marooyin ama waxyaalihii ku hagoogi jireenoo wuxuu lahaa sadee qaybadaho ama dee waxyaalo isgalgalo oo wax kuuskuusad iyadoo xabad beedoo kale ahoo dee xadhig iyo meelihii laga dusiyo oo qabanaya oo taas baa zirigu zirigu waa kan dee bandhalladan caadiga ama sureeradan baa ziri lagu magacaaba haddaba xajaradan oo dee beydkaas ay saa u samayn jireenna si uu isu hayo uuna u kala tegin ayuu lahaa sureero roonroon oo dee ama xabad beeda leeg ama kaba roon oo la gelin jiray meelaha dee bannaan ee la gelin karo si uu isu hayo marka waxaad moodaysay buu leeyahay hilibkuusan buu ah ahaa ka soo baxsado halkaa labada garab ama garabkiisa bidix ahaado ide agtiisa hoostiisa kuba sugnaayoo kuusad oo qadarkeeda aad moodaysay iyaguna xajarada way isla garanayeen intaa zureerkeedu ahaa ama bahalahaasna bandhalladoo kale u ahaana way garanayeen riwaayadka qaarkoodna xabad beeda ama xamaamka beedkiisa in leeg baa kuba timi adigu waa hilib kuusad halkaa kasoo muuqday oo aad qadar ahaan intan uu saxaabigani ku qiyaasay taasoo kale ayuu ahaa barkan xadiidkaa waan haysanaa axaadiis kalena way noo soo socotaan xadaanaa saciid ibnu yacquub aalaqaaniyo aalaqaaniyo ama daaliqaaniyo haddii laabtaan kasirnay haddaan fadxino daaliqaanna kollay baled meel magaalo hazuun la odhanayay raafici imaamkan weynaa shahiirkee raafici iyo meelihii iyo ibnu maaja iyo magaaladoodii waa eeraan waqooyigeeda shishaba taas bay meelaha degaanadaas ba ahayd daaliqaan ayaa muxuu yihi xadaanaa ayuub ibnu jaabirin can simaak ibni xarbin can jaabir ibni sabrata qaala ra'aytu waxaan arkay alkhaatama waxaan arkay oo malaa dee markiin haysta miya mukhtasarkii albaani axaadiidku ka tegtegaya haddii markiin haystaan ra waxaan arkay alkhaatama kaatuntii ama khaatama nubuwan ujeeda bayna katifay rasuulilaahi sal allahu calay wasalam rasuulka ilaahi labadiisa garab dhexdooda ayaan kuba arkay gudatan xamraa xaal ay tahay waa imhiriba oo cad wadada asalka hore waa qanjirkaoo kale iyo waxyaalahan ee halkaa intuu meeshu ku yaalla hadduu doono dhaqdhaqaaq iyo taas adigu waa qudada taas baa quda laydhahaaba ee imanka qanjidhada iyo waxaasa quda adigu waa in hiliba isagoo oo casoo misla baydatil xamaamati xabad xamaam ah waxanteeda ama baydkeedaoo kale ah zira xajalana ah, in yarubaabu kaba roonaa waa isleegyihiinuun bal markaa waxaan arkay buu saxaabigan leeyahay labadiisa garab dhexdooda khaatabkii nubuwadee calaamadaba dee markaa kutubtii horena calaamaadkii kuma sugnaa ah oo aad moodo ama leeg xabad xamaama qadarkii waana hilib uun jirkiisii kaba mid ah hilibkiisaoo kale uun ah laakiin soo kuusan oo halkaa kaba soo taagan taas baan arkay buuri balkaasna waa xadiid xadiid labaad saddexaadna aan aragno xadaana abu muscabin almadiniy qaal ahbaranaa yuusuf bnu lmaajushuun yuusuf bnu yacquub baa la yidhaahaa kolay maajushuunna waa usro dhan ayay noqoto isaga iyo aabihii iyo markaa dadkii kale laba sinaa iyo awogood oo waana qolooyin markaa kolay usro cilmina way hayde can abihi abihi yacquub almaajushuun can casim bni cumar bni qataadata qataadahaasna saxaabigii can jaddatii rumaysata ayaydii oo rumayse la odhanayo xadiiskan iyo xadiis labaad ayaa wuxuu yihi qaalat samictu waxaan maqlay rasuul llahi allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay baad maqlay wixii ay maqashay ee maquulu qowl ama dee hadalkii uu rasuulka ilaahay kaba maqashay waa inoo dambeeyaa oo waa mafcuulkiibe intani waa in ictiraad ah walow shaaa haddaan markaas dee waxa weeyaan an uqabila walow shitubataaa ya ha taas sax weya kitaabka ilahay walow ashaau haddaan doono an uqabila inaan dhunkado alkhaatama khaatamka alladii khaatamkaasoo bayna katifay labadiisa garab dhexdooda kuma sugnaa min qurbii tan xataa waa iga dhacsantay min qurbii min ajli qurbii waa dhowida aan u dhowaan daraaddeedba waa tacliilun haddaan taa doono la facalka waan samayn kari lahaa waan laba iman lahaaye haddaba waxay maqashay waa maxay yaquulu xaalu ku qowlayo lisacdi bni mucaadin laabtu bimacnaa can weeye oo waa can sacdi bni mucaadin waa can shani sacd ibni mucaadin ama sacd ibni mucaad isagoo kaba hadlaya yoma maanta maalintii yowma maalintii maanta uu dhintay isagoo sacd uu rasuulka ilaahay ka hadlayo fadligiisa iyo mansiladiisa uu sheegayo maxay maqashay isagoo rasuulka ilahi waa wixii ay maqashay waa kan qowlkii rasuulku waa kan ihtaza lahu carshuraxmaan ihtaza waxa u dhaqdhaqaaqay lahu isaga waa lisacdin carshuraxmaani ilaahi raxmaana carshigiisa xadiidku saasu ku yimi waana carshigii raxmaan ma ahasay barhkood kuma fasireene carshigan loo jeedaa waa sariirtiisii lagu sida iyo waa farax iyo taas iyo mansilada uu lahaa waana ahlu jannu ahaa ee waqtiguu dhintayna kolle waa tan taariikhdii halkii siiradan kuba soo marnay si dhimashadiisu ay ahayd waana sayidkii awsba waana kii rasuulka ilaahay maalinta ayaamaha hortoodun intaanu dhiman qumuu lisayidikum uu kuba lahaa isagoo ansaariya lama hadlaya sayidkiina uba kaca haddaba isagoona ihtaza lahu cabshuraxmaan bal intan xadiidkan iyo dee kalaamkiisu qaybta kale maxalkeennii ma aha maxay inoo sheegtay rumaysa ay sheegaysaa inay aragtay khaatamka rasuulkii ilaahay labadiisa garab dhexdooda kuma sugnaa oo waxay leedahay dee ugu dhowaa in waxa weyaan haddaan islaaha markii halkaa kaba dhunko way suurtogeli layd e, taa kumay dhaqaaqine waxay leedahay waa aragtida ay aragta oo halkaa inay ku sugnayd khaatamu nubuwa bayna katifay ayaa bal matalan taa inooguma sugnayd weli axaadiiaan israacinaya xadaana axmed ibnu cabdat adamiyi wacaliy bnu xujrin labadaba hore inuu soo maray wakayru waaxidin qaaluu xadaana ciisa bnu yunusa can cumara ah, ciise bnu yunus sanadkan waa sanad xalayba soo aragnay can cumar bni cabdillaahi mowla khufrata qaala xadaanii ibraahim bnu muxamadin min waladihi caliy bni abi aalibin qaala sanadka xalaytaan ka soo hadalay waana xadiidkii dheeraaya inoogu sugnaa laba xadiid oo dheerdheera kii horeba weeye in yaroo aynu dee halkan buu ka soo qaadanaya waa xadiidkii hore sanadkiisiiyo iyo matigiisiiba kaana caliyun cali wuxaa idaa wasafa marka uu wasifeeyo tilmaamo rasuulllahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam wuxuu ahaa fadakara xadiia biuli dee hadal wuxuu sheegi jiray si rasuulka ilah waa intaynu soo marno dhan marka xadiidkii oo dheer buu sheegay wa qaala waxaanuu yidhi hadalkii cali bay tani kuma sugnayd bayna katifay labadiisa garab dhexdooda waxaa kuma sugnaa khaatamu nubuwati nubuwada khaatamkeedii oo calaamadaasa ayaa rasuulka labada garab dhexdooda kagaba sugnayd wa huwa rasuulka ilaahayna khaatamu nabiyiina waa xadiidkii dheeraan xalay soo marnay weli axaadiista way noo socotaa eh, xadiiska markaa mana dhamaynayno caawa xadiis dheer oo dee waxyaalo macaani kala duwana inoo xambaarsan oo bilaal maya salmaan alfarisi iyo isaguna calaaqa lale macrifadiisii hore kutubtii hore iyo khaatabkan markuu islaami doono ay nooguma sugantahi umuuro kale ay noo dhameeya bal inta kale laakiin gaadhaya xadaana moxamed ibnu bashaarin qaala akhbaranaa abu caasimin qaala akhbaranaa cazrat bnu haabitin kolay qolooyinkiine musalaxadee joogay waxaynu soo maray markay noqoto xadaanaa iyo akhbaranaa iyo waa dee siiqooyinkii ruuxu maalan dee markaa uu ama sheekhiisa wax ka maqlo ama ku dul aqriyo xadiidka uu kuma soo naqlinaye tilmaamayay wejkii taxamulkiisusuu ahaa culimmadna ikhtisaar ahaan xagga kitaabada ayay dee kolkol aanay u dhammayn kelimadii walow marka la aqrinayo in la dhammeeyo ay tahay oo aqrinta waa la wada aqrinaya marka akhbarana halkii ay ka qori lahaayeen ayay intay khadii iyo badii gooyaan iyo ra'dii ayay hamsadii ugu horaysay iyo naadii u dambeeya damiirkayd bay daayaan anaabaa qoraalkii noqonaya oo imaka marka ninkii aan istilaax iyo baddaa aan oqoonin waxauu odhan karaa kitaabka u qaatay ada abu caasim anagu abu caasim baan ahay eeasaa soo baxayse aragooda maaha taase waa akhbaranaa abu caasimino waa ikhtisaar ahaan kitaabadayta xadasanaana intay xada iyo daalka gooyaan bay sanaada reebaan sanaa lama aqriyayo markaa xadasanaa baa la aqriyaa waana taas oo kale dee kolkolna arana iyo abana iyo waxyaala taas aynu kusoo aragnay kutubtii musalaxa marka maxay noqonaysaa akhbaranaa abu caasimin abu caasimun nabiil ayaa noo waramay imika sanadkan dambe kuma joogsanayo waayo mararkaan sugayna ahbaranaa casrat bnu haabitin intii baan aqriyayna marka qaala wuxuu yidhi cazra xadaanii cilbaa bnu axmara ninkaa cilbaa ibnu axmar laydhaa baa ii waramay qaala wuxuu yidhi isna xadaanii abu zaydin camru bnu akhdab waa saxaabi ansaara alansaariyo qaala wuxuu yidhi qaala lii rasuulullaahi sal allahu calay wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi yaa abaa zaydin abaa zaydow udnu minii udnu min ii dhowow famsax masaxa dahrii dhabarkayga masax waa suurtagal rasuulka ilaahay xaajo uu lahaayo inuu gacantiisu gaadhin inuu taa uguba baahday inuu dee isaga si uu taabto calaamadan arkana inuu taas rasuulka ilaahay ulaba qastayo taasba weeye e, laakiin mid kastoo nidhaahnaba e, inay waxa weeyaan markay dadku isku jinsiyiin sida oo kale rag ay yihiin oo kale inta cawrada iyada dee taabasho iyo aragtoona ma jirto laakiin jirka intiisii kala taabashadii dee wax bacsi oo ku sugani ma jirto tan baanay ahayduun famsax dahri famasaxtu dahraw dhabarkiisii baan masaxay ahay rasuulka ilaahay fa waqacat way dhacdayoo asaabicii farahaygii waxay taabteen ay ku dhaceen cala alkhaatami inuu rasuulka ilaahay taa u jeedana waa suurtagal uu calaamadaa u arko khaatamkii nubuwada qultu waxaa odhanaya cilba ibnu axmar weeye waa ninkii isaga xadiidka kasii warinaya ayaa yidhi waxaan idhi waman khaatamu khaatamku muxuu yahay khaatamka aad taabatay gacantaadu ku dhacday qaala wuxuu ihi shacaraatun mujtamicaatun waa timo urursanaa ayuu ahayd macnuu waxa weeyaan dee intan hirilkee soo kuusan ayay iyaguna ku dul yaalleena maaha timo khaliya inay ahaayeen ee shacaraatun oo markaa waxaan odhanaynaaba duu shacaraatin mujtamicaatin waa in hiribo oo ahayd u saaxiib ahayd timo iyaguna urursanoo meesha kuma sugnaa bal xadiidka kale waa xadiidkaa dheeraayan sheegayo casharkuna intan baan ku joojinaynaaye baabkun baan dib ugu yar wada laabmaya wax maahay waa yaroo kooban un maxaa baabka iyada inoogu sugan khaatamkii nubuwada oo horta waa calaamo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu lahaa kutubtii horena kuma sugnayd calaamadaasna axaadiisa markaan isu wada geysano waxay ahayd in hiliba ayay ahayd oo bal matalan soo kuusan oo labadiisa garab dhexdooda khaasatan garabka bidixinta hoostiisa kuma sugnayd taas bay ahayd qadarkeeda waa taada baydatalxamaama aan kuma soo maray zirulxajarana waabay timi riwaayaadka qaarkood barhkood siay cama ay ku sifeeyeen arkay ka jumculyadi waa gacan deesan oo kale jumculyadi waa gacantasan loo laabo oo kale taas bay barkood yidhaaheen bal inahay inooba sugnaa weeyaanoo marka waxay noqonaysaa un waa in hiliba dee qudana waa taan kuma soo maray waa in hiliba oo kuusnayd oo halkaas ilaahay dhigay oo ilaahay ugu abuurayoo khaatan iyo nubuwadiisiina calaamo u ahayd dee kolay taas wey waxaa jirtana inay barhkood halkan soo naqliyaan sidaa inay ahayd toobid aarkii oo kale marka waa waxaan muuqan oo sare oola sare oo kale barhkood ay soo naqliyaan rukbata canzil inay dee bal maalan jirib riyaad oo kale waa intii sidaas oo kale ahayd barhkood ay soo naqliyaan inay ku qornayd oo kale dee waxa weeyaan muxamadun rasuulullahi barhkood ay soo naqliyeen inay ku qornayd sirfa inaka mansuurun soco adugu kuloo nusrayn intaasoo dhan midna waxa inooga sugan ma jirta asal ahaan oo ama qoraalka ha noqoto oo iyadu dee waxaa barhkood ha soo naqliyeen ma sugna waxaa salaaan sugan maaha ama athar maxjam inay ahayd iyo taas intan riwaayadan shacaraadkeen imika haynana xadiidkan waa xadiid sugan laakiin waxaan leenahay intan iribka ah ayaa dee oo kuusnayd ayaa shacaraadkana ay korkooda kuma sugnaayeen ama korkiisa kuma sugnaayeen may hayn meeshu timo yaroo khaliyo aan soo kuusnayn oon wax kale la socone waa sida axaadiisa aan bal markaa arrinku wuxuu noqonayaa taasba weeye xadiidka salmaana insha allahu tacaala waan arki doonaa waana calaamaadkii dee khaatamkii nubuwadaba taas bal xadiidka salmaana insha allahu tacaala iyo isagoo kutubtii hore taa kuma sii arkayo umuuro kuwa tacalluqsan oo mucjizaad kalena insha allah casharka dambe aan kuma arki doonaa wallah subxaana wa tacaala acla aclam subxaanaka allahuma bixamdika